alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sal allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtna wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii alshamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasaa'il اlmustafawiya darsigeennuna wuxuu ka bilaabanayaa xadiiska qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana axmed bnu maniic albaqawi can hushaym bnu bashiirin ahbarana cubaydata ibnu mucatib adabi waa daciif can ibrahim bni عن anaqaci can sahm bni munjaabin can qarsac adabi ibn munjaab ibn abi rashid alkuufi waa iqatun ahraja xadiisahu alimaamu muslim waasxaabi sunani larbaca ma cada tirmidi fainahu ahraja canhu fi shamaa'ili faqat can qasacata can qarsacin can abi ayuba alansaariyi radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalam nebigu kaana wuxuu a yudminu midkii daa'imu ahaa arbaca ragcaatin afar ragcadood buu daa'imi jiray cinda sawaali shamsi qoraxdu markay suusho fa qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahyow innaka adigu tudminu waxaad daa'imtaa haadihi alarbaca ragcaati afartan ragcadood baad daa'imtaa cinda zawaali shamsi qoraxdu markay suusho fa wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam inna abwaaba asamaa'i albaabada samada tuftaxu waa la furaa inda sawaali shamsi qoraxdu markay suusho ayaa la furaa walaa turtaju ay walaa yuqlaqu lama xidho xataa yusalla duhra ilaa duhrka laga tukado fa uxibu waxaan jeclahay an yascada liya inuu ii koro tilka saacati saacadda iyada ah samada inuu ii khayrun khayr uu ii koro oo camal saalixa ilaahay laygu rafciyo laygu koryeelo qultu waxaan idhi afi kullihinna ragcadaha dhammaantood dhexdooda ma ahaatay qiraa'atun qiraa'a oo wax ma la ahriyaya qaala wuxuu yidhi nacam ha qultu waxaan idhi hal fiihinna ragcadaha dhexdooda ma ahaatay tasliimun salaam naqsi yacni markaa faasilun oo kala saaraya qaala wuxuu yidhi laa maya afarta ragcadood way wada socdaan ee salaam naqsi markaa kala saaraya oo kala goynaya ma jiro wakhtiyada samada la furo macnaha waxa weeye waa sabab ka mida yacni asbaabtii camalka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku aqbalayay inuu ku waafajiyo camalkaagii uu ku beegmo samadii oo furan maxaa yeele ilaahay wa tacaala wuxuu yidhi alcamalu alsaalixu waalkalimu dayibu yarfacuhu buu alla yidhi subxaana wa tacaala xadiisku waa xadiis saxiixa waxaa warinaya abu daawuud iyo ibnu maaja iyo tirmidi baa werinaya ayib abu cubayda ibnu mucatab addabi ninka la yidhahdo daciifa ku jira laakiin shawaahid kale oo ku xoogaysanayo ayuu leeyahay qal abaranii axmed ibnu manic albaqawi qala wuxuu yihi xadaana abu mucaawiya maxamed ibnu khasim adariir qala xadaana cubaydata ibnu mucatib addabi can ibrahim can sahl bn munjaabin can qasca can qarsacin can abi ayub alansariyi can nabiy sal alla aleh wasalam naxwahu ay naxw xadiis lwal xadaana muxamed bn musana qaala xadaana abu dauud xadaana muxamed bn muslim ibn abi lwadax waa muxamed bn muslim ibn abi lwadax abu saciid almuadib waa mashhuuru bikunyatihi saduuqun yahim ahraja canhu lbukhaariyu tacliiqan wa muslim wa asxaabi sunan اlarbaca can cabdilkariim aljasari cabdilkariim aljasari horeynuu u soo marnay can mujaahid ibni jabr can cabdilaahi ibni saa'ibin ana rasuula اllahi sal allah aleh wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada arbacan afar bacda an tazuula shamsu qoraxdu markay suusho kabacdi buu nebigu afar uu tukanayay qabla duhri duhurka ka hore waqaala wuxuu yidhi innahaa saacatun saacad weeyo tuftaxu la furo fiiha saacaddaa gudaheeda waxaa la furaa abwaabu samaa'i albaabada samadaa la furaa fa uxibu waxaan jeclahaa an yascada liya inuu ii koro fiiha ay fii haadihi saaca saacadda iyadaa camalun saalixun camal wanaagsan in xagga samada markaa uu ii fuulo ayaan jeclahay tirmidi fii jaamicihi buu ku wariya waqaala xasanu qariib walimaamu axmed wanasaai fii sunani lkubraa saxiixu tarkiib watarhiib aqoiyoeeanyoaaraqamka ayuu ku saxiix yeelay sheekh naasir qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana abu salma waa yaxya ibnu khalaf yaxya ibnu khalaf oo mar badan aynu soo marnay xadaana cumar ibnu caliy almuqadami waasiqatun kana yudalis ahraja xadiisahu asxaabi lusuul sit can miscar bni kidaamin can abi isxaaq asabiici can caasim bni damra asaluuli can caliyi cali bni abi aalib waxaa laga wariyay annahu kaana wuxuu ahaa cali yusallii mid tukada qabla duhri duhrka ka hor buu tukanaya arbacan afar wa dakara wuxuu sheegay ana nabiya sala allahu caleyh wasalam nebigu kaana inuu ahaa yusalliiha mid tukada inuu nebigu ahaa cinda zawaali qoraxdu dhanka galbeedka ay isu yara badiso wayamudu wuu jiidayey fiiha wayamuddu wuu taagayey ay fi salaati oo waxaa looga jeedaa marka uu dheeraynayey ragcadahaas uu dheeraynayay nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh ay yudilu yudiilu wuu dheeraynaya fiiha ay fi salaa tirmidi iyo ibnu maaja ayaa warinaya waana saxiix sheekh naasir mukhtasarka ashamaa'il almuxamadiya waxaynu ku soo jirnay baabkii cibaadada nabiga ku saabsanaa haddii wixii salaad ku saabsanaa uu inoo soo dhammeeyey hadda wuxuu inoogu xijin doonaa soonki baabu salaati tadawuci fi lbeyt baabkan markuu dhammeeyo soonkuu ku xijin doonaa salaadii sunnaha ee guriga lagu tukanaya xadaanaa qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa cabaas alcambari waa cabaas ibni cabdilcadiim alcambari in badan baynu soo marnay abulfadli albasri iqatun xaafid akhraja canhu lbukhaariyu tacliiqan wabni khusayma waasxaabi sunani larbaca xadaana cabdiraxmaan ibni mahdiyi can mucaawiyata ibnu saalix can calaa ibni alxaaris can xaraami bni mucaawiya can camihi cabdilaahi bni sacd ibni xaraam saxaabiyu ljaliil annahu qaala wuxuu yidhi sa'altu rasuula allahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed baan weydiiyey can isalaati salaad baan weydiiyey fii beytii gurigayga aan ku tukado iyo wasalaati salaad baan weydiiyey filmasjidi masaajidka dhexdiisa aan ku tukado macnaa waa salaadihii sunnaha ahaa sunnaha aan gurigayga ku tukado iyo midka aan masaajidka ku tukado kee badan baan weydiiyey qaale wuxuu yidhi qad waad aragtaa buu nebigu yidhi maa aqraba maxaa uga dhowaansho badan beytii gurigayga min almasjidi masaajidka maxaa uga dhowaansho badan oo de qaybtaa dambe ee masaajidka guryaha nebi maxamed salawatulahi wasalaamu caleyh ku yaaleen nebigu wuxuu fali an usalliya inaan ku tukado fii beytii gurigayga aan ku tukado salaadii sunnaha ahayd ayaa axabu ilaya xaggayga looga kalgacayl badan yahay min an usalliya inaan ku tukado filmasjidi masaajidka dhexdiisa ilaa an takuuna inay tahay mooye salaatan salaad oo maktuubatan farala oo waajiba salaada waajibka iyada layskuma hayo ninku waa inuu jamaaco ku tukado salaada aad ku tukato iyo salaada aad keli ku tukato salaada aad jamaaco ku tukataa waxay dheer tahay darajay dheerta ama salaadihii sunnaha ahaa raatibadii yani markaa la socotay salaadaha faralka ah masaajidkii ma lagu tukan karaa mise laguma tukan karo in lagu tukan karana layskuma hayo laakiin maxaa laysku hayaa afdaliyada keebaa fadli badan inaad sunnahan guriga ku tukato iyo inaad masaajidka ku tukato keebaa fadli badan nabigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh an usaliya fi lmasjidi masaajidka inaan ku tukado an usaliya fii beytii ayaa axabu ilaya min an usaliya fi lmasjidi inaan gurigayga ku tukado aan ka jecelahay salaaddii sunnahayd inaan masaajidka ku tukado ilaa an takuuna salaatan maktuubatan salaad faraloo waajiba inay tahay mooye riwaayo kalena waata dee nebigu uu leeyahay xadiiskii saxiixaynka afdalu salaati almar'i fii beytihi ila almaktuuba salaada yani ruuxu uu tukanayo waxaa ugu fadli badan salaada uu gurigiisa ku tukado faralkii iyo waajibkii mooye ijcaluu fii buyuutikum min salaatikum walaa tattakhiduuha qubuuran guryihiinna salaaddii sunnaha ku tukado qubuur ka yeelana buy ibnu isaguna wuxuu warinaya min xadiisi abi saciid alkhudri nebigu wuxuu yidhi idaa qadaa axadukum salaatahu midkiin salaadiisii markuu dhammaysto faralka ahayd ee waajibka ahayd falyajcal libeytihi minha nasiiban gurigiisa qayb iyo nasiib ha u yeelo maxaa yeelay ina allaha jaacilun fii beytihi min salaatihi khayrah ilaahay salaada uu gurigiisa ku tukado wuxuu uga yeelayaa khayr macnaha gurigii iyo qoyskiibaa ku barkooba qoysaskan ishaysta iyo murankan iyo khilaafaadkan iyo waxaasoo dhani waa yaraan lahayno salaadaasoo gurigu ku barkoobay qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu maa jaaa fii sowmi rasuuli llahi sal alla aleh wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimi soomkii nebi maxamed xadaana qutaybatu bnu saciidin abraja albaqlaani qaala xadaana xamaad bnu sayd bnu dirham can ayuub bni abi tamiimata asakhtayaani can cabdilaahi bni shaqiiq alcuqayli iqatun fiihi nasbun qaal wuxuu yidhi sa'altu caaishata ayaan weydiiyey can siyaami rasuulillaahi sal allahu caleyh wasalam caaisha oo sawjadii nebi maxamed ah, ayaan weydiiyo waxaan idhi soonkii nebi maxamed bal waran cid kaaga aqoon badani ma jirta qaalad waxay tidhi kaana wuxuua nebigu yasuumu mid sooma xataa naquula ilaa aanu nidhaahno qad saama wuu soomay nebigu wuu soomayay ilaa aanu nidhaahno waa soomay oo malaha maba afurayo ayb wayufdiru wuu afurayay xataa naquula ilaa aanu idhaahno qad afdara wuu afuray qaalad waxay tidhi wamaa saama rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay maanu soomin shahran kaamilan bil dhammaystiran maanu soomin nebigu mundu qadima almadiinata intii magaalada madiine uu soo galay ilaa ramadaana bisha ramadaan mooyaane shacbaanna inteeda badan buu jiray bil uu laakiin kow intuu ka bilaabay gabagabada uu geeyey soon uu geeyey nebigu waxaa jirta maxay oo keliya bisha ramadaan baa jirta waxay tihi saama rasuululahi sal allau aleh wasalam wamaa saama rasuululahi sal allau aleh rasuulka ilaahay ma soomin shahran bil oo kaamilan dhamaystiran mundu qadima almadiinata laga soo bilaabo wakhtigii madiine uu soo galay ilaa ramadaana ramadaan mooyaane xadiiska yani iyo tirmidi nasaai abu dauud ayaa warinaya dhammaantood min ariiqi abi slm bn cabdiraxmaan can caaisha xadaana qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaana caliy bnu xujr asacdi xadaana ismaaciil bnu jacfar ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kasiir alansaari azuraqi abu isxaaq alqaari iqatun sabti ahraja xadiisahu asxaabi kutub sit can xumayd bni abi xumayd aawiil waynu soo marnay can anas bni malikin anahu su'ila waxaa la weydiiyey anas ibni malik can sawmi nabiyi sal allahu aleyh wasalam nebi maxamed soonkiisii nooga warran baa layidhi faqaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa suubanuhu yasuumu min ashahri bisha ayuu soomayey xataa nura ilaa aanu u aragno anlaa yuriida inaanu doonayn nebigu sal allahu yufdira inuu afuro minhu ay min ashahri bishii inuu wax ka afuro inaanu doonayn wayufdir wuu afurayay nebigu sala allahu caleyh xataa nura ilaa aanu u aragno naloo malageliyo aannu u malayno annahu suubanuhu la yuriidu inaanu doonin an yasuuma inuu soomo minhu ay min ashahri bishii inuu ka soomo shay-an wa kunta waxaad ahayd yacni waxaad qofka mukhaadabkee lala hadlayo laa tashaa'u midkaan doonin an taraahu inaad aragto nebiga sala allahu caleyh wasalam min alleyli habeenkii inaad aragto musalliyan isagoo tukanaya ilaa ra'aytahu waxaad arkaysay musalliyan isagoo tukanaya walaa naa'iman isagoo hurda yanii ilaa ra'aytahu waxaad arkaysay inuu yahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh naa'iman mid hurda haddaad nebiga u baahato isagoo hurda inaad aragtana waad arkaysa haddaad u baahato nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi mid salaad iyo cibaado iyo salaatuleyl u taagan isagoo aynaad xaaladaa waafaqdana waad arkaysay nebiga sala allahu caleyh wasalam xadiiska bukhaari baa fii saxiixihi ku warinaya iyo muslim imaamu tirmidina waa warinaya ibn khusayma fii saxiixihi qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana maxmuud ibnu khaylaan abu bakr almarwasi qaala xadaana abu daauud sulaymaan ibnu jaaruud abu daauud adayaalasi qaala xadaana shucbata ibn xajaaj alcataki can abi bishr wa jacfar bn abi iyaas ibni abi waxshiya qaala wuxuu yidhi samictu saciid ibnu jubayr ay culamada muxadisiintu yidhaahdaan ahbatu nnaasi can saciid ibni jubayr saciid ibnu jubayr yani dadka wax ka wariya ragga ugu sugan waay can ibni cabaasin cabdulahi bni cabaas waxaa laga wariyay annahu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu ahaa yasuumu mid sooma xataa naquula ilaa aanu nidhaahno maa yuriidu dooni maayo an yufdira inuu afuro minhu ay min asawmi soomki inuu ka afuro wayufdir wuu afuri jiray xataa naquula ilaa aanu nidhahno maa yuriidu dooni maayo nebigu an yasuuma inuu soomo wamaa saama maanu soomin nebigu shahran bil oo kaamilan dhammaystiran mundu qadima almadiinata intii madiino uu soo galay laga soo bilaabo ilaa ramadaana ramadaan mooye bil kaloo dhammaystiran maanu soomin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh way dhici bil kasta inuu wax ka soomo laakiin inuu bil awalkeeda uu ka bilaabo dhammaadkeeda iyo gabagabadeeda uu geeyo yani markaa ma dhici jirin xadiiska muslim iyo bukhaari iyo nasa'i iyo ibnu ayaa warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar shaykhu ljamaca xadaana cabdiraxmaan ibnu mahdi can sufyaan athawri can mansuur bni muctamir can salim bni abiljacdi salim bni abiljacdi alqadafani alshjaci alkuufi wasiqat wakana yursil kasiira ahraja xadiisahu asxaabi lkutubi sita can abi salma bni cabdiraxmaan bni cawf azuhri can umi salma radi allahu canha qaalat waxay tidhi maa ra'aytu nabiya sal alla aleh wasalam nebiga maan arag yasuumu isagoo soomaya shahrayni laba bilood oo mutataabicayn israacraacsan ilaa shacbaana wa ramadaan shacbaan iyo ramadaan mooyaane nebi maxamed oo laba bilood oo israacraacsan soomayoo yani maan arag bay tir xadiiska alimaam tirmidi baa warinaya wuxuuna yidhaahdaa xadiisun xasan mar kalena wuxuu yidhaahdaa isnaaduhu saxiix abu daauud baa isagana fi soom ku warinaya ibnu maaja iyo nasaai abu ciisa wuxuu yidhi hada isnaadun saxiix sanad saxiixa wahaakada qaala sidaasuu yidhi yani can abi salama can umi salama abi salama ibn cabdiraxmaan ibn cawf baa laba shikhyani shiikh buu leeyahoo umu salama iyo caaishu xadiiska ka wada qaadanaya warawaa hada alxadiia xadiiskan waxaa wariyay kayru waaxidin hal wax ka badan ayaoo culimmadii ka mida waxay ka wariyeen can abi salama ibni cabdiraxmaan can caaisha can nabiyi sal alla aleh wasalam sanadkan can umi salama ayaa laynoogu warinaya laakiin culimmada intooda badan oo abisalama ka warinaya waxay wariyeen can caaisha marka xadiisku min musnadi caaishuu ka yahay waa min musnadi umi salama wayaxtamilu waxaa suurtagala buu imaamku leeyahay an yakuuna inuu yahay abu salama bni cabdiraxmaan qad rawa hada alxadiia xadiiskan mid wariyay an caaishata wa umi salama jamiican caaisha iyo umu salama dhammaantood inuu ka wariyey an nebiyi sal alla aleh wasalam wa haadaa warkan dambe ayaa saxiixun saxiixa maxaa fa ina abaa salama abaa salama bnu cabdiraxmaan kaana wuxuu aha mid xadiiska ka wariya can caaisha wa ummi salama ayuu ka warinayay radia allaahu canhuma qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana hanaadi bnu abu sariy alkuufi qaala xadaana cabdatu bnu sulaymaan alkilaabi can muxamed ibni camr ibni waqaas alleysi can abi salm ibni cabdiraxmaan can caaisha radia allahu canha qaalad waxay tidhi lam ara maan arag rasuula allahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay maan arag rasuulka ilaahay maan arag oo yasuumu soomaya yani markaa fii shahri yani bisha dhexdeeda soomaya akara min siyaamihi fi shacbaan siyaaman soon nebi maxamedoo soon soomaya soonkaasoo akara ka badan min siyaamihi soonkiisa fii shacbaana bisha shacbaan dhexdeeda marka uu soomayo kaana wuxuu aha nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh yasuumu shacbaana shacbaan buu soomayey ilaa qaliilan wax yar mooyaane bal kaana wuxuu ahaa yasuumuhu mid sooma shacbaan kullahu dhammaantii marka looma jeedo yani markaa lirafci lmajaas looma jeedo marka laleeyahay kaana yasuumuhu kulluhu cabdulaahi ibnu lmubaarak fii jaamici tirmidi markuu ka warramay wuxuu yidhi inahu jaa'isun fi kalaami alcarab kalaamka carabeed iyo luqadan qur-aanka iyo sunnadu ay ku soo degtay waxaa ku bannaan idaa saama markuu soomo akaru shahri bisha inteeda badan markuu soomo ruuxii an yaquula inuu yidhaahdo yacni saama shahra kullahu bishii dhammaantii waa habeenka qayb kamidu miduu istaagaya mar xaajuu u kacaya mar wuu seexanaya laakiin habeenkii qayb ka midunbuu istaagay markaasaa waxaa la odhanayaa qaama leylahu ajmac habeenkiisii oo dhan wuu taagnaa maxaa laga wadaa aqlabka iyo mucdamka iyo inta badan buu taagnaa ayaa laga wadaa xikmadda bisha shacbaan soonka uu ugu beegayay nebigu sal alla aleh oo bilaha kale uu uga soo xulanayay soon la soomo rabadaan marka laga tago bilaha waxaa ugu fadli badan shahrullaahi almuxaram afdalu siyaami bacda ramadaan shahrullaahi almuxaram wa afdalu salaati bacda almaktubati salaatu layl laakiin shacbaan muxuu nebigu si gaara ugu xulanayay xikmadda ku jirta xadiiska nasaa'i iyo axmed ay warinayaan min xadiisi usama ibnu sayd ayuu wuxuu leeyahy qaala qultu yaa rasuul allah rasuulka ilaahyow lam araka tasuumu min ashahri yacni fii shahrin min ashuhuuri kuma arag adigoo soomaya bilbilaha ka mida maa tasuumu fi shacbaan shacbaan intaad ka soonto qaala wuxuu daaka shahrun yakfalu nnaasu canhu bayna rajab wa ramadaan waa bil dadka intooda badani ay moogoon yihiin oo hilmaansan yihiin oo rajab iyo ramadaan u dhexaysa wa huwa shahrun yurfacu fiihi alacmaalu ilaa rabbi alcaalamiin waa bil acmaasha loo rafciyo loo koryeelo allaha subxaana wa tacaala uunkan abuurtay ayaa loo rafciya fa uxibu an yurfaca camalii wa ana saa'im waxaan jecelahay camalkayga in ilaahay loo koryeelo anigoo sooman ayuu sheekh naasir uu ku saxiix yeelay raqamka yani marka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bil uu dhammaystirtay yani markaa bisha ramadaan uunbaa ka jirta laakiin shacbaan inteeda badan buu soomi jiray wamaa ra'aytu rasuulalahi sal allau aleh wasalam istakmala siyaama shahrin ilaa ramadaan wamaa ra'aytuhu akara siyaaman minhu fii shacbaan riwaayada saxiixankuna waa saas qala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana alqasim ibnu dinar alkuufi qasim ibnu dinar alkuufi ibn abi zakariya alqurashi abu muxamed alkuufi waa iqatun ahraja canhu alimaamu muslim waasxaabi sunan larbaca maa cada aba dauud xadaana cubaydlaahi ibnu muusa cubaydullaahi ibnu muusa ibnu baadaam alcabsi alkuufi kana yatashayac laakiin nin iqa abu hasidiisa kale ahraja xadiisahu asxaabi usuuli sita can dalqi ibni qannaamin dalqi ibni qannaam ibnu dalqi ibni mucaawiyat annakhaci waa siqa ahraja xadiisahu lbukhaariyu wa asxaabi sunan ilarbac can shaybaan ibni cabdiraxmaan can caasim ibni abi bahdala caasim ibni abi najuud saaxibu lqira'aat abubakar almuqri ayaa la yidhaahdaa waa xujatun fi lqira'aat laakiin xadiiska saa uguma xoog badno ahraja xadiisahu asxaabi lkutubi sita laakiin saxiixaynka wuxuu ku sugan yahay isagoo maqruun ah maqruun maxaa la maqruun waxaa la ninka daciifkaa ah marka nin kale lagu ladho ama ninka xoogaha yara tabarta daran nin kale marka lagu xoojiyo lagu lamaaniyo maqsadka loo qasdayana waxa weye cidda waxaa laga warinaya waa ninkaas siqada ah wey can sir bni xubayshin can cabdilaahi bni mascuud cabdilahi dila ilaaqo waa cabdulahi bni mascuud qaale wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal allau aleh rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yasuumu mid sooma min qurati kulli shahrin bil kasta bilowgeeda wuxuu ka soomayey nebigu salawaatuulahi wasalaamu calayh alaaata ayaamin saddex maalmood buu ka soomayey wa qallamaa waxaa yarayd kaana inuu ahaado nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayh yufdiru mid afuran yowma aljumcati maalinka jimcaha inuu nebi maxamed maalin jimcahii uu soo maro oo uu yahay way yarayd maalinka jimcaha inuu soomo ayaa badnayd nebiga salawatulahi wasalaamu caleyh nasaa'i ibnu maaja iyo tirmidi abu daauud baa warinaya sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelay arwaab ulqaliilka mujalladka afraad qaqamka see laysu waafajinayaa marka nahyigii jimcaha ku soo arooray ee nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu yidhi laa takhtasuu yowma aljumcati bisiyaamin maalinka jimcaha soon ha ku khaas yeelina min bayni alayaami ilaa an yakuuna fi sawmin yasuumuhu axadukum ilaa inay tahay soon midkiin uu soomi jiray mooyaane sidoo kale xadiiskii yani cabdulaahi bni camr bni caas nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dakhala calaa jawayriya binti alxaaris ayuu u soo galay wa hiya saa'imatun yowma aljumcati faqaala laha wuxuu yidhi asumti amsi shalay ma soontay aturiidiina ma doonaysaa an tasuumii qadan berrito inaad soonto ma doonaysaa buu nebigu yidhi qaalat laa qaala fa afdirii idan afur marka waxaa la ysku waafajinayaa marka axaadiistaas nahyigu wuxuu ku dhacayaa jimcaha oo keliyuu ku dhacayaa ama jimcaha haddii maalin kale lala xidhiiriyo oo ama khamiista ka horraysa ruuxii uu soomo ama yacnii sabtida ka dambaysa ruuxii uu soomo yaninyigii meesha wuu ka baxaya maxaa kaloo ku tusinaya inay yani jimcaha ifraadkiisa nahyigu uu ku dhacayo xadiiska bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud ay warinayaan min xadiisi abi hurayra baa nebigu wuxuu leeyahy laa yasum axadukum yowma aljumca midkiin maalinka jimcaha yaanu soomin ilaa an yasuuma qablahu aw yasuuma bacdahu xadiikaas bukhaari muslim abu daawuud tirmidi iyo keyrkood baa warinaya wuxuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh midkiin maalinka jimcaha yaanu soomin ilaa inuu soomo maalin jimcaha ka horaysa waa khamiistii soo aw yasuuma bacdahu ama jimcaha maalin ka dambaysa uu soomo maalinka jimcaha ka dambaysaana maxay tahay sabtidii waxaynoo iman doonaa marka sabtida lafteeda xadiis kale oo nahya oo markaa yani diidaya ayaa inoo iman doono nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u leeyahy laa tasumu yowma asabti ilaa mafturida calaykum maalinka yacni sabtida ha soomina ilaa wixii laydinku faral yeelay mooyaane xadiiskan dambe dhammaan culimmadii hore ee muxadisiinta ahayd jamcun min almuxadisiin ama jamaahiiru lmuxadisiin xadiiska waxay ku tilmaameen inuu mudarib yahay bal nakaara macnawiya ku jirta nakaara macnawiya ku jirto maalinka sabtida hasoomina wixii laydinku faral yeelay mooyaane axaadiistii horena nebigu salawaatuulahi wasalaamu caleyh muxuu ku tilmaamay maalinka jimcaha ruuxu yaanu soomin ilaa an yasuuma qablahu aw yasuuma bacdahu maxaa ka dambeeya la ta'wiiliyo oo xiniyo laysku dayo oo la yidhaahdo bacdahu waxay ku dhacaysaa sabti keliya kuma dhacayse wixii ka dambeeyay ku dhacaysa waa iska uun wax baciidoo iska canaad ah waxaa masalada ku sii cad xadiiska juwayriya ku sii cadoo nebigu wuxuu yidhi shalay ma soontay maya berri oo yacni ma oo sabti berri maxay tahay waa sabti qadiga waxaa loo isticmaalaa wixii xataa qiyaamada iyo waxa soo socdaa loo isticmaalaa waltandur nafsu maa qadamat liqadin laakiin macnaha looma jeedo xaalad la taagan yahay baa nebigu ka warramaya iyo maalin la taagan yahay haddii maanta lagu yidhaahdo marka berri baynu ballamaynaa berri aan is aragno curfan wa caqlan maxay ku dhacaysaa haddaad tidhaahdo berri aan is aragno oo jimce la taagan yahay maxay ku dhacaysaa sabt haddaan axadda kuu imaado maiga yeelaysa berri aan sargnun eh, baa tiri dee wixii ka dambeeya unbaa la yidhaha iga yeeli maysa waxay noqonaysaa nahyigu wuxuu ku dhacayaa jimcaha oo keliya in gooni loo soomo nahyigu wuxuu ku dhacayaa sabtida oo keliya in gooni loo soomo ayuu ku dhacay haddayba carafo ku beeganto ama cashuura ay ku beeganto tobankii muxaram ay ku beeganto xaalku muxuu noqonayaa ayb hadday xataa ku beeganto cashuura ama carafa ay ku beeganto waa la soomi waxaase axwada oo wanaagsan bay yidhaahdeen culimadu si uu khilaafka uga baxo maalinka maalinka ka horeeya inuu soomo iyomaalinkama maalinka iyo maalinka ka dambeeya uu soomo marka waynu aanu tagno markaan gaarnaan ka hadli doona qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana abu xafs waa cumar bnu caliy alfallaas xadaanaa cabdulaahi bni abi dauud cabdulaahi bni abi dauud alhamdani abu cabdiraxmaan iqatun caabid ahraja xadiisahu lbukhaariyu waasxaabi sunan alarbaca can sawr bni yaziidin waa sawr bnu yasiid alraxbi abu khalid alximsi iqatun sabti ahraja xadiisahu albukhaariy waasxaabi sunan alarbaca can khaalid ibni macdaan khaalid ibni macdaan waynu soo marnay can rabiicata aljurashi rabiicata aljurashi waa rabiica ibni camar ibni xaaris adimishqi rabiica ibni alqaasna waa la yidhaahdaa waa mukhtalafun fii suxbatihi inuu saxaabi yahay iyo inaanu saxaabi ahayn ayaa la ysku khilaafay can caaisha waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tihi yataxaraa mid ku dadaala sawma alinayn waalkhamiis maalinka isniinta iyo khamiista inuu soomo ayuu nebigu ku dadaali jiray salawatulahi wasalaamu calayhi sababta haddii la yidhaahdo laba sababood baa axaadiista ku sugan sababta koowaad fii saxiixi muslim fiihi wulidtu wa fiihi unzila calaya waa maalinkii lay dhalay waana maalinkii waxyiga laygu soo dejiyey shaygu inuu laba sababood yeeshana wax maanicoo diidayaa ma jiro sababta labaadna xadiiskan dambe inoogu iman doonto xadaanaa muxamed ibnu yaxya muxamed ibnu yaxya ibn abi saclaba alquradi wa maqbul xadaanaa abu caasim abu caasim annabiil waa daxaak ibnu makhlad oo in badan aynu soo marnay iqatun sabti ahraja xadiisahu asxaabi lkutubi sita can muxamed ibnu rifaaca maxamed ibnu rifaaca ibni saclaba can suhayl ibni abi saalixin can abiihi abi saalix oo samaan loo yaqaan dakwaan can abi hurayra ana nabiya sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yihi tucradu alacmaalu acmaasha ayaa la bandhiga yowma alisnayni maalinka isniinta iyo walkhamiisi khamiistaa la bandhiga ilaahay loo bandhiga fa uxibu waxaan jeclahaa an yucrada camalii camalkayga in la bandhigo wa ana saa'imun acmaasha khamiista iyo isniinta ilaahay loo bandhigaa sababtaa darteed buu u soomeeyey bandhigan marka la bandhigayo acmaasha la bandhigayo maalinka khamiista iyo isniinta la bandhigayo sidee baa laysu waafajinayaa riwaayada imaam muslim fii saxiixii uu leeyahay camalkii habeenkii yurfacu camalu leyli qabla camali nahaar wa camali nahaari qabla camali leyl baa la koryeela waxay culimmadu isu waafajiyeen dhowr qaab qaabka koowaadi waxa weeye hunaaka farqun bayna alcardi waalrafci farqi baa u dhaxeeya bandhiga ilaahay subxaana wa tacaala acmaasha loo bandhigayo iyo koryeelida la koryeelayo marka maalin walba gelinka hore iyo gelinka dambeba acmaashii waa la rafciyaa xagga ilaahay baa loo rafciyaa laakiin bandhigu goormuu noqdo si jumlo oo duuduuba asbuucii isniinta iyo khamiista ilaahay subxaana wa tacaala loo bandhiga hadday sanawi tahayna waxaa loo bandhigaa bisha shacbaan baa loo bandhigaa sida riwaayada axmed iyo nasaai yani marka ay tilmaamayeen qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana maxamuud ibnu haylaan abubakr almarwasi shaykhu ljamaca xadaana abu axmed azubayri wa mucaawiyata ibnu hishaam qaala wuxuu yihi xadaana sufyaan athawri can mansuur ibni muctamir can khaysama ibni cabdiraxmaan can caaisha qaalat kaana nabiyu sal alla aleh wasalam yasuumu min ashahri asabta walaxada wlsnayn nebigu wuxuu ahaa bisha wuxuu ka soomi jiray sabtida iyo axadda iyo isniintuu ka soomi jiray wa min ashahri alaakhari bisha kalena wuxuu ka soomi jiray aulaaa wlarbicaa wlkhamiis alaaada iyo arbacada iyo khamiista ayuu bisha kalena ka soomi jiray xadiikan e, waxaa la ysku haystaa ninka leeya khaysama ibn cabdiraxmaan caaisha yani lamaanu kulmin waxaana lagu yaqaanaa kaana yursil cid aanu la kulminba axaadiista ka warin jiro o irsaalin jiray darajadiisa iyo xukunkiisa alimaam tirmidi xadiiska markuu tilmaamaya wuxuu yidhi xadiisun xasan sheekh albanina raximah allahu tacaala xukunkiisa wuu isku khilaafay oo daciifu tirmidi buu ku daciifiyey mukhtasaru shamaa'il lmuxamadiyana yani raqamka iyo ayuu marka wuxuu yidhi wa isnaaduhu saxiix marka wuxuu yidhi waistinaaduhu saxiix uma qaala wasiyaamuhu yowma asabti yunaafii bidaahiri qowlihi laa tasuumuu yowma asabti ilaa ma fturida calaykum kadibna wuxuu u xaaleeyey irwaau lqaliilka muxuu idiin qoray idinka hoos taqriijkiin ah qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana maxmuud ibnu qaylaan qaala xadaana abu dauud sulaymaan ibnu jaruud abu dauud adayaalasi qaala xadaana shucbata ibnu xajaaj alcataki can yasiid arishki qaala wuxuu yidhi samictu mucaadata alcadawiya mucaada ibnu cabdiraxmaan alcadawiya waa ardaydii caaisha qaalad waxay tihi qultu licaaisha waxaan ku idhi akaana nabiyu sal alla aleh waslm nebigu maaha yasuumu mid sooma alaaata ayaamin saddex maalmood min kulli shahrin bil kasta qaalad waxay tihi nacam ha qultu waxaan idhi min ayihi maalmaheebuu kaana uu ahaa nebigu yasuumu mid sooma qaalad waxay tihi kaana wuxuu laa yubaali midkaan u aabbayeerin min ayihi maalmaheebuu saama uu soomayaa nebigu salawaatu ulahi wasalaamu calayhi xadiiska hore marka waxaa laysku waafajinayaa bixasabi qaala abu ciisa wuxuu yidhi wayasida rishku ninka la huwa yasida dubaci albasriyu wahuwa iqatun rawaa canhu shucbatu wacabdulwaris ibnu saciidin wa xamaad ibnu saydin waismaaciil ibnu ibraahim oo ismaaciil ibnu culaya loo yaqaan baa wax ka wariya iyo waqayru waaxidin hal wax ka badanoo min ala'immati a'immada ka mida wa huwa ninkaasina yasiid alqaasim ninka la yidhahdo wey yasiid alqaasim macnaha wax qaybinaya wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa alqasaan yani waa nisbo markaa ka timi xaggii shaqadiisa waxqaybiya warishku rishkiguna waxa weeye biluqati ahli lbasra waxaa loo yaqaanaa huwa alqasaamu midka waxqaybiyaa loo yaqaanaa qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana haarun ibnu isxaaq alhamdani haaruun ibnu isxaaq alhamdani abuqasim alkuufi wa saduuqun ahraja canhu alimaam tirmidi wanasa'i wabni maaja wlbukhaariyu fii jusi rafci yadayn xadana cabdata ibnu sulaymaan alkilaabi can hishaam ibni curwata can abiih sanadka inta kale waynu soo mar can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana caashuuraa caashuuraa waxay ahayd yani maalinka tobnaad ee bisha muxaram yowman maalin bay ahayd tasuumuhu qurayshun qurayshe ay soonto filjaahiliyati wakhtigii jaahiliga yahuudina wa kaana rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaanu wuxuu ahaa yasuumuhu mid sooma falammaa qadima almadiinata magaalada madiino markuu nebigu soo galay saamahu waa soomay wa amara dadkiina wuxuu faray bisiyaamihi in la soomo maalinka cashuura ee tobanka muxarama falama ifturida ramadaanu ramadaan markii la farad yeelay la waajibiyey kaana ramadaanu ramadaan wuxuu ahaa huwa isagu alfariidata midka faralka midka waajibka waajibnimadii maxay ku hadhay bisha ramadaan cashuura maxay ahayd markii hore waajib bay ahayd waajibnimadeedii marka waa la raacay wa turika caashuuraa caashuura waajibnimadeedii laga tegey faman shaaa ruuxii doona saamahu wuu soomayaa waman shaaa ruuxii doonana yani tarakahu man shaaa saamahu waman shaaa taraka macnaha in la soomaa fadli badanoo sanad baa lagu dhaafaa dembigeeda yani ruuxu galay saqaa'irtii laakiin faradnimadii iyo waajibnimadii baa laga tegayoo yani laasimkii ay ahayd qala alimaam raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar qala xadaana cabdiraxmaan ibnu mahdi qala xadaana sufyaan alsawri can mansuur ibni muctamir can ibrahim ibnu yasiid anaqci can calqama qaala wuxuu yidhi sa'altu caaisha ayaan weydiiyey akaana rasuulu lahi sal aleh wasalam rasuulka ile ma aha yahusu mid ku khaas yeela min alayaami maalmaha shay-an shay mid ku khaas yeela ma ah qaalad waxay tidhi kaana camaluhu nabiga camalkiisu wuxuu ahaa diimatan mid joogtaahoo daa'imuu ah camal khaasa oo maalmo khaasa uu ku khaas jiray ma jiree nebiga camalkiisu joogtuu ahaa wa ayukum kineebaa yudiiqu kari karo awoodi kara maa shay kaana uu ahaa rasuululahi sal allau rasuulka ilaahay yudiiqu mid awooda nebi maxamed wixii uu awoodi karaya yaa awoodi kara suu cibaado ugu taagnaabaa iyo gummaduhu iyo adimadu ay daldallaaceene camalkii nebi maxamed kiinebaa samayn kara bay leedahay qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaanaa haaruun ibni isxaaq qaala xadaanaa cabdata ibnu sulaymaan alkilaabi can hishaam ibni curwata can abiihi can caaisha qaalad waxay tihi dakhala calaya rasuulu lahi sal aleh wasalam ilahi baa ii galay wa cindii aniga agtaydana waxaa joogtay imraatun haweeney faqaala wuxuu man haadihi tani waa tuma magaceeda waxay ku sheegeen xawla binti tuwayt ibni xabiib ibn asad ibni cabdilcusa min rahdi khadiija khadiija yani markaa faamiligeedii bay ahayd qaalad waxay tidhi fulaanatu heblaayo weeyo laa tanaamu layla habeenkii ma seexato waa heblaayo habeenoo dhan cibaaday u taaganta fa qaala nebigu wuxuu yidhi calaykum yacnii qabsadoo dushiinna ha ahaato laasima min alacmaali camallada xaggooda qabsada maa tudiiquuna waxaad awoodaan maxaa yeelay alwaajibu yatacallaqu bilistidaaca weeye qaacidada fiqiga waajibku wuxuu ku tacalluqa maxay awoodda walidalika baa ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala fattaqu llaha ma stadactum laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha nebiguna wuxuu yidhi waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum waidaa nahaytukum can shayin fajtanibuuh ibnu cusaymiin raximah llahu tacala waa tii manduumadiisa uu ku lahaa wama stadacta afcal min alma'muuri wajtanib ilkulla min almaxduuri saasoo kale fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa yamalu llaahu xataa tamalluu laa yamalu llaahu alla idinka goyn maayo sawaabka iyo ajarka uu idiin qorayo xataa tamalluu ilaa idinku aad noogtaan oo camalkii aad ka tagtaan intaad cibaado iyo camal saalixa aad la imanaysaanoo ilaahay dartii aad u gudanaysaan alla ajarkii waa idiin qoraya laa yamalu llaahu alla idinka goyn maayo ajarka inuu idin dhigayo alle subxaana watacaala ka suuli maayo xataa tamalluu ilaa idinku aad noogtaanoo yacni markaa aad ka tagtaan camalkii iyo cibaadadii aad samaynayseen xadiiskani marka axaadiisu sifaat kama mid aha maxaa yeelay malalku ma sifatu naqsiba mise sifatu lmadxi waa naqsi sifaadka ilaahina subxaana wa tacaala alle waxaa u sugan sifaatu lkamaal sifaat dhammaystiran baa wa kaana axaba dalika arinka waxaa loogu jeclaan ilaa rasuulilahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi alladii midka yaduumu calayhi saaxibuhu yaduumu uu joogteeyo calayhi saaxibuhu saaxiibkiisu midkuu joogteeyo camalka joogtadaabaa nebi maxamed xaggiisa loogu jeclaa xagga ilaahayna dee kaasunbaa loogu jeclaa axabu alacmaali ila allahi tacaala adwamuhu wain qalla camal waxaa xagga ilahay loogu jeclaya kiisa daa'imka haba yaraade xadiidka nasaa-i iyo bukhaari iyo muslim ibnu maaja iyo tirmidi dhammaantood way warinayaan qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana abu hashim waa muxamed ibnu yaiid arifaaci muxamed ibnu yasiid alrifaaci alkuufi qaadi lmadain laysa bilqawiyi ahraja canhu alimaamu muslim watirmidi wabni maaja xadaana ibnu fudayl waa maxamed ibnu fudayl aynu soo marnay can ilacmash sulaymaan ibnu ihraan alacmash can abi saalixin samaan oo dakwaan loo yaqaano qaale wuxuu yidhi sa'altu caaishata waumusalama ayaan weydiiyey ayulcamali camalka keebaa kaana ahaa axaba ilaa rasuulilahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahay midka loogu jecel yahay xaggiisa qaalataa waxay idhahdeen maadiima calayhi wixii dushiisa la joogteeye la daa'imo wa inqalla haba yaraadee nebi maxamed xaggiisa waxaa loogu jeclaa camalka daa'imkaee joogtada ah walow camal yarba ha ahaade inaad salaatuleylkii habeenkii aad ragcado badan aad tukato oo dhowr habeen markaad tukato aad ka daasho maxaa ka qiimo badan inaad saddex ragcadood ama shan ragcadood wax kooban oo aad awoodi karto tartiib intaad u bilowdo yani aad daa'imtoo joogtayso aadan ka tegin inaad tiraado saddex maalmood ama wiig baan qur-aankii ku dhammaynaya oo maalin markaad wiig ku dhammayso markaad saddex maalmood aad wiig ku dhammayso wiig markaad dhammayso aad wiigga kale aad ka caajiso yacni waxaa ka habboon jis aad joogtayso oo bil inaad ku dhammaysaa ka habboon qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu ismaaciil albuhaari qaala xadaana cabdullahi bnu saalix xadaana mucaawiya bnu abi saalixin can camr bni qays anahu samica caasim ibni xumaydin wuxuu ka maqlay qaal wuxuu yidhi samictu cawf ibnu malik baan maqlay yaquulu isagoo leh kuntu waxaan ahaa maca rasuulilahi sal alla aleh rasuulka ilahay la jirkiisa sanadka mucaawiya ibn abi saalix ibnu xudayr alxadrami abu cabdiraxmaan alximsi qaadiga andulus buu ahaa waa saduuqun lahu awhaam ahraja xadiisahu albukhaari fii jusi lqira'aat wa muslim waasxaabi sunani alarbaca camr ibnu qays ibnu thawr yani alkindi abu sawr ashaami alximsi waasiqatun ahraja xadiisahu asxaabi sunan ilarbaca caasim ibnu xumaydna assukuuni waa min asxaabi mucaad ibnu jabal waa saduuqun mukhadram ahraja xadiisahu asxaabi sunan ilarbaca hayra tirmidi tirmidi shamaailka unbuu wax kaga wariya ayib camar ibnu qaysna yani waa soo tilmaanay waa nin siqa ahraja xadiisahu asxaabi sunan ilarbaca caasim ibnu xumayd asukuni qaala samictu cawf ibnu malik baan maqlay yaquulu isagoo leh kuntu waxaan ahaa maca rasuulilaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa leylatan habeen fastaaka wuu cadayday nebigu sal alla aleh wasalam ama wuu rumayday uma tawada'a wuu weyse qaatay uma qaama waa istaagay nebigu yusallii xaaluu tukanayo faqumtu waan istaagay macahu la jirkiisaan isla taagay nebiga fabada wuu bilaabay nebigu fastaftaxa albaqara suurat lbaqaru furfurta falaa yamuru yacni ma maray nebigu sal allahu aleh wasalam biaayati raxmatin aayad naxariiseed oo naxariista ilaahay iyo fadligiisa iyo janno ka warramaysa ilaa waqafa waa isku taagayay fasa'ala markaasuu ilaahay wax weydiisanaya subxana wa tacaala walaa yamuru ma maro nebigu sal allahu wasalam biaayati cadaabin aayad cadaaba ma maro ilaa waqafa waa istaagayay fatacawada markaasuu ilaahay ka magangelaya subxana wa tacaala uma rakaca wuu rukuucay nebigu famakasa wuu nagaaday raakican ay xaala kownihi raakican mid rukuucsan xaal u yahay biqadri qiyaamihi intii uu taagnaa qadarkiisii oo kale ayuu rukuucay nebigu sal alla aleh wasalam wayaquulu fii rukuucii wuxuu leeyahay subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaai waalcadama uma sajada waa sujuuday nebigu salawaatu ullahi wasalaamu biqadri rukuucihi rukuucdiisa qadarkeediioo kale walxaal yaquulu uu leeyahay fii sujuudihi sujuuddiisa uu ku leeyahay subxaana di ljabaruuti wlmalakuuti wlkibriyaai wlcadam xadiiskii xudayfana waataynu kusoo marna oo markaa istiftaax buu ka dhiganayay uma qara'a wuu akhriyay nebigu aala cimraana ayuu akhriyey uma suuratan suuratan kadibna suurad suurad buu akhriyay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiisu xudayfaynu kusoo marnay inuu baqara ka bilaabay alcimraan ku xoojiyey nise uu ku xojiyey yacnii markaa shakigii shucbe uu shakisnaa markaa ma ancaam buu ku xejiyey mise maa'iduu ku xejiyey yafcalu xaaluu samaynayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh mila daalika madkuurkaa la soo sheegay yacnii fii kulli ragcatin ragcad kasta uu ku samaynayo yani inuu adkaarta u akhriyayo subxaana dilmalakuuti waaljabaruuti waalkibriyaai waalcadama uu leeyahay qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ma jaءa fi qira'ati rasuuli اllahi sal اllah aleh wasalam waxaynu soo imaamku inoo soo tilmaamay salaadii nebi maxamed salawatulahi wasalaamu calayh wuxuu ku xejiyey soonkii nebi maxamed salawatulahi wasalaamu calayhi cafwan tambiih munaasabadda oo xadiiskani uu baabka la leeyahay ma cadda yeele waxaynu ka hadlaynay isaga iyo labadii xadiis ee camalka la joogteeyo yacni ka hadlayay macada baabka aynu ka hadlaynay wuxuu ahaa soonkii nebi maxamed salawaatulahi wasalaamu calayhi soonkii nebi maxamed waxa habboonaan lahayd bay yidhaahdeen baabkii salaada in la geeyo ayaa habboonaan lahayd culimmada qaarkeedna munaasabo ay u raadiyaano waxay yidhaahdeen nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi soonka uu soomayo rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi cibaadadaa waxaa la socotay salaad baa la socotay salaada uu habeenkiisa istaagayana nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh kolay mar walba soom baa la socotay waa munaasabo markaa baciida munaasabaduna ma cadda laakiin labadii hore xadiis ee camalka joogtada ah inuu nebigu ugu jeclaa xaggiisa yacni waxay ka warramayaan oo cilaaqa ahaan ay la leeyihiin nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh hadduu camal sameeyo walow soon uu maalmaha qaarkood uu soomana ha ahaatee wuu joogtaynaya nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana qutayba ibnu saciid aburaja albaqlani qaala xadaana lays ibnu sacd alfahmi can ibni abi mulayka cabdilahi bni abi mulayka can yacla ibnu mumallak waa nin majhuul ah anahu sa'la umu salma ayuu su'aalay can qiraa'ati rasuuli llahi sal alla aleh wasalam yani waa maqbuul ee majhuul maah cafwan umu salama ayuu su'aalay can qiraa'ati rasuulillahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay qiraa'adiisi fa idaa hiya waaba iyado idaadu waa fujaa'iya tancatu sifaynaysa qiraa'atan mufasaratan qiraa'a cad yacnii xarfan xarfan oo xaraf xaraf loo kala saaro xadiiska alimaamu tirmidi markuu xadiiskan warinayay wuu cileeyey fii jaamicihi ayuu ku cileeyey oo wuxuu yidhi xadiiska yani waxaa lagu wariyaa sanad kaloo lays ibnu sacad can ibni abi mulayka can yacla ibni mumalik can umi salama laakiin ibnu jurayj baa khilaafayoo can ibni abi mulayka can umi salama can nebiy sal alla aleh wasalam oo meesha wuxuu ka saarayaa yacla ibnu mumalik buu ka saaraya marka wuxuu yidhaahdaa yani xadiiskan leys baa kaa ibnu jurayj yani markaa yani ka saxan buu albanina raximah llahu raximahum llahu jamiican albanina wuxuu maray dhanka kale oo yani sanadka ibnu jurayj ee yacla ibnu mumallak aanu ku jirin ayuu xoojiyey qala alimaam raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala xadaana wahb ibnu jariir ibn abi xaasim xadaana abi waa jariir ibn abi xaasim can qataadata bni dicaamata qaalu wuxuu yidhi qultu lianas bni malikin baan waxaan ku idhi kayfa kaanat sidee bay ahayd qiraa'atu rasuulilahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahay qiraa'adiisu sidee bay ahayd qaala wuxuu yidhi maddan yacni mid taagan oo la jiidayay ahayd meelaha medka leh ee ayuu nebigu salawaatuullahi wasalaamu caleyh uu madayey qiraa'adiisa ee ma ahayn mid inta la jiido xadka yacni ka baxaysa bukhaari baa fii qal imaam raximah llahu tacaala xadana cli bn xujr asacdi qala xadana yaxya bnu saciid almawi can ibni jurayjin cabdilcasiis bn cabdilmalik bni jurayj can ibni abi mulaykata can ummi salma waatan xadiiska qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu ahaa yuqadicu mid googooya qiraa'atahu qiraa'adiisa yaquul wuxuu odhanaya alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin uma yaqifu wuu istaagay uma yaquul wuxuu odhanaya alraxmaan alraxiim uma yaqifu waa istaagayey wa kaana waxaa yaqra'u kii akhriya maaliki yowmi ddiin musqooyinka qaarkoodna maliki yowmiddiin buu ahriyay labaduba marka waa qiraa'ataani sabciyataani waa laba qiraa'o markaa saxiixoo sugan oo nebiga maaliki in la yidhaahdo iyo maliki in la yidhaahdo xadiiskan marka waa riwaayadii marka uu xoojinayey sheekh naasir albani uu xoojinaya raximah llahu tacaala hadda aynu sheegaynay meeshana waxaa ka maqan ibni abi mulayka xadiiska wuxuu si toosa uga qaadanayaa umu salama ayuu si toosa uga qaadanaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana qutayba ibnu saciid qutaybatu bnu saciid aburaja albaqlani qaala xadaana lays ibnu sacd can mucaawiyata ibn abi saalixin can cabdilaahi bni abi qays cabdulaahi bni abi qays ibn abi qays ibn abi muusa alashcari abulswad albasri alximsi waa siqatu mukhadram ahraja xadiisahu albuhaariyu fi ladab lmufrad wamuslim waasxaabi sunan arbaca qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata radi allahu canha caaisha ayaan weydiiyey can qiraa'ati nebiyi sal allau aleh wasalam qiraa'adii nebigaan weydiiyey akaana nebigu ma aha yusiru bilqiraa'ati qiraa'ada mid siraysto hoos u dhigta ama amase yajharu wuu la jahri jiray arrinkaa dhammaantii qad kaana wuxuu yafcalu mid sameeya qad kaana wuxuu a yafcalu mid sameeya kulla daalika arrinkaa dhammaantii wa rubamaa asara inuu siraystaa laga yaabaa qiraa'adii wa rubamaa jahra inuu la jahrana waa laga yaaba qultu waxaan idhi buu yidhi alxamdu lilaahi aladii jacala fi lmri saca ilaahay baa mahadle allihii arrinka ka yeelay mid waasaca ka yeelay riwaayada muslim iyo abu daa'uud intaa way ka ballaaran wuxuu weydiiyey qubayska jinaabada ku saabsan ma wakhti horuu nebigu ka qubaysan jiray mise gadaal buu u dhigi jiray markaase waxay tidhi kullu dalika qad kaana yafcal arrinkaa dhammaantii wuu samayn jiray salaada habeenkii qiraa'ada ma kor u qaadi jiray mise waa siraysan jiray kullu dalika qad kaana yafcal yanii markaasuu wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii allihii mahadi u sugnaatay jacala fil amri arrinka ka yeelay sacatan ay waasican mid waasaca allihii ka yeelay baa mahadle subxaana wa tacaala xadiisku yani marka waa xadiis saxiixo imaamu muslim iyo tirmidi iyo abu daa'uud nasa'i imaamu axmed iyo keyrkood baa warinaya qala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana maxamuud ibnu qaylaan qala xadaana wakiic ibnu jaraax ibni maliix aru'aasi xadaana miscar ibnu kidaam can abilcala alcabdi wa jalaal ibnu khabaab waa saduuqun taqayara biaakhiratin ahraja xadiisahu asxaabi sunan larbaca can yaxya ibnu jacda ibnu hubayra iqatun ahraja xadiisahu asxaabi alaaa alimaam tirmidi fi shamaa'il keliyu kusoo saara saddexda kale sunantaa soo saaray can ummi haani'in qaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaa asmacu mid maqla qiraa'ata nabiyi sala allahu calayh wasalam bileyl qiraaada nebiga habeenkii uu akhriyayo salaatuleylka uu ku akhriyayo ayaan maqlayay wa ana aniguna calaa cariishii sariirtayda dusheeda aan saaran xadhici karta bay yidhaahdeen dee gurigeedu inuu guriga nebiga salawatulahi wasalaamu caleyh uu ku dhowaa maxaa yeelay nebiga salawatulahi wasalaamu calayh qiraa'adiisu waxay ahayd qiraa'a dhexdhexaad aho yacnii koruqaad iyo hoosudhig dhaxaysa ayay ahayd kuntu waxaan ahaa asmacu mid maqla qiraa'ata nabiyi sal alla aleh wasalam nebiga qiraa'adiisa bileyli habeenkii u akhriyayo wa ana calaa cariishi anigoo sariirtayda dusheeda saaran ayaan maqlayay nasaa'i iyo ibnu maaja ayaa warinaya iyo imaam axmed baa la wadaagsanaya imaam tirmidi qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana maxmuud ibnu khaylaan abu bakr almarwasi qaala xadaana abu daauud adayaalasi sulaymaan ahbaranaa shucbata ibn xajaaj alcataki abulbistaam can mucaawiyata ibni qura mucaawiya ibnu qura ibn iyaas ibn hilaal almusani waasiqatun ahraja xadiisahu asxaabi kutubi sita qaale wuxuu yidhi samictu cabdulaahi ibnu muqafal baan maqlay yaquulu isagoo leh ra'aytu nabiya sala allahu aleh wasalam nebigaan arka calaa naaqatihi hashiisii dusheeda isagoo saaran yowma alfatxi maalinkii furitaanka maka la furanayay walxaal huwa isaguna yaqra'u akhrinayo inaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyaqfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar qaale wuxuu yidhi faqara'a wuu akhriyey warajaca wuu celceliyey nebigu sal allah aleh wasalam qiraa'adii qaale wuxuu yidhi wa qaala mucaawiyata ibnu qura raawigii mucaawiya ibnu qura qaaladan dambe shucbaa odhanaya wa qaala mucaawiya ibnu qura wuxuu yidhi lowlaa an yajtamica annaasu calaya lowlaadu waa xarfu limtinaac liwujuudi dalika haddaanay jirin dadku inay igu soo kulmaan dushayda yacnii inaan ka baqayo la akhadtu ay la sharactu lakum waxaan idiin gudageli lahaa fii sawti sawdkii nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh uu qur-aanka uu ku akhrinayay suu u celcelinayay oo cabdulaahi ibnu muqafal sidii aan ka maqlay ow qaala wuxuu yidhi allaxni yacnii qaabkii uu nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh uu u akhriyay ayaan idinku ahriyi lahaay oo aanu celcelin lahaa qiraa'ada culimmada qaarkeed baa waxay yidhaahdeen nebigu tarjiic ma samaynayne gaadiidkii uu saarnaa baa ruxayay nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayh ruxidda uu ruxayay baa marka tarjiicani uu ka imanayay warkaasi laakiin waa war baciidaho yacnii riwaayadan saxiixa ayay ku sugan tahay nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh inuu qiraa'ada celcelinayo lafdiga bukhaarina waxa weeye low shi'tu an axkiya lakum qiraa'ata nabiyi sal alla aleh wasalam la facaltu haddaan doono inaan idiin jilo qiraa'adii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo isqaabkii uu u waan idiin samayn lahaa qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana qutaybata ibnu saciid abraja albaqlaani qaala xadaana nuux ibnu qays alxudaani nuux ibnu qays alxudaani ninka la yidhaahdo alsdi yani waa saduuqu rumiya btashayuc ahraja xadiisahu imaam muslim waasxaabi sunan arbaca can xisaam ibnu misak xisaam ibnu misakna waa nin aciifa waa nin daciifa oo bal ku dhow inuu matruuk yahay tirmidi uunbaa fii shamaa'il ku soo saaray can qataadata bni dicaamata asaduusi waana ninka asarta lagu daciifinayo qataada ibnu dicaama asaduusi waa taabici saqiir ah qaal wuxuu yidhi maa bacaa allaahu alle ma soo dirin nebiya nebi ilaa xasana alwajhi wejigiisu miduu wanaagsan yahay nebi haddii risaale ilaahay uu soo dhiibayo mid qurux badan oo weji wanaagsan buu ah xasana sawti sawtkiisu miduu wanaagsan yahay buu ah wa kaana nebiyukum nebigiinnuna wuxuu ahaa xasana alwajhi wejigiisu miduu wanaagsan yahay xasana sawti sawtkiisu miduu wanaagsan yahayo codkiisa qur-aanka uu marka hore taabici baa werinaya oo nabiga salawatulahi wasalaamu aleyh u rafcinaya ninkaa daciifkana waa ku jiraa wa kaana wuxuu ahaa nebigu laa yurajicu midkan qiraa'ada celcelin buu ahaa xadiiskan marka waa daciifo uma baahnin marka inaynu iswaafajinno kii hore kaana yurajic qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdullaahi bnu cabdiraxmaan addaarimi kutubta lixdaa haddii la ilaaqo cabdulahi bn cabdiraxmaan waa imaamka daarimi loo yaqaan ahbaranaa yaxya ibnu xasaan xadaanaa cabdiraxmaan ibn abi sinaadin can camar ibn abi camar can cikrima sanadkan dhammaantii waynu soo marnay can ibni cabaas qaala wuxuu yidhi kaanat waxay ahayd qiraa'atu nabiyi sala allahu caleyh wasalam qiraa'adii nebi maxamed waxay ahayd rubamaa yasmacuhaa inuu maqlaa laga yaabaa man fi lxujrati cidda qolka dhexdiisa ku sugani walxaal huwa isaguna filbeyti guriga uu ku sugan yahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka alxujratu ahasu min albeyt manaa waxay ka dhigan tahay daaradda qofka taagani qiraa'ada nebi maxamed oo gudaha ku jira wuu maqlayay macnaheeduna waxa weeye qiraa'ada nebi maxamed waxay ahayd qiraa'a dhexdhexaad ahoo korna aan loo qaadayn oo aad aan loogu xeeldheeraanayn hoosna aan loo dhigayn sida ilahi uu yidhi walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtaqi bayna dalika sabiila xadiiska abu daawuud baa warinaya fii sunanihi sidoo kale tirmidi la wadaagsanaya raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ma jaءa fi buka'i rasuuli اllahi sala اllah aleyh wasalam ubaabiya wixii ku yimi oohintii nebi maxamed nebi maxamed markuu qur-aanka ahrinayo ama quraanka lagu dul ahriyo oohintii nebiga salawatulahi wasalaamu caleyh xadaanaa suwayd ibnu nasr aynu soo marnay ahbaranaa cabdulaahi bn mubaarak can xamaad ibn slma can saabit ibn aslm albunani can mudarif ibn cabdilahi bn shahiir can abihi cabdilahi bn shahiir qaala wuxuu yidhi ataytu rasuul lahi sal aleh waslm rasuulka ilaahay baan u tegi walxaal huwa suubanuhuna yusalli uu tukanayo walijawfihi laabtiisana waxa ahayd asiisun hugun ama codba aha ka asiisi mirjali sida dherigu markuu karayo oo kale codkiisa min albukaa'i oohin yani darteed uu ooyayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadaana maxamuud ibnu qaylaan qaala xadaana mucaawiyata ibnu hishaam can sufyaan athawri can ilacmash sulaymaan ibnu mihraan alacmash can ibraahim iyo can cabidata salmani can cabdilaahi bni mascuudin qaala wuxuu yidhi qaala liya rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi iqra' calaya yacni qur-aanka igu dul akhri fa qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow aqra'u calayka ma dushaadaan ku akhriyaa wa calayka unsil iyadoo qur-aanka adiga laguu soo dejiyey waxyiga iyadoo waxyigaba adiga laguu duuray ee laguu sharfo laguu soo dejiyey miyaan kugu akhriya qaal wuxuu idhi innii anigu uxibu waxaan jeclahay an asmacahu inaan qur-aankii ka maqlo min qayri kayrka inaan ka maqlaan jeclaha fa qara'tu waxaan akhriyay suurata nisa baan ku akhriyey xataa balaqtu ila aan gaadhay waji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiida fakayfa ida ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiida sidee baa ummadaha qiyaamada marka la keeno xaalkooda uu noqonaya ummad walba markaanu keenno mid ku markhaati oo nebigoodii oo loo diraya ah. nebigii loo diray oo ku markhaati kacaya waji'naa bika ala haaulaa'i shahiida adigana aannu ku keenno kula nimaadno adigoo kuwaan markhaati dushooda ku ah qaala wuxuu fara'aytu waxaan arkay caynayi nebiyi sal alla caleh wasalam waxaan marka labadii indhood ee nebi maxamed baan fiiriyey tahmilaani xaalay shubmayaan indhihii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tuhmalaani iyo tahmilaani labadaba waa lagu dabdiya fara'aytu caynayi nebiyi sal alla aleh wasalam nebi maxamed indhihiisii baan arkay yacni tahmilaani xaalay shubmayaan riwaayada kale waxay tidhahaa tadrifaani yani xaalay ilmaynayaan indhaha nebi maxamed salawatu ullahi wasalaamu sababta ay la ilmaynayaanna waxa weeye qalbiga nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ayaa qoyanaayo qur-aanka ayuu ku tadaburaya macaanida qur-aankuu ku tadaburaya afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiiran baa laleeyahy subxana watacaala bal habeen habeenada ka mida xadiiska bayhaqi fii dalaa'il nubuwa uu ku warinaya dabraani fi lmucjam saqiir siduu u ilmaynaya ilintii ka daadatay baa dhabtiisa qoysay ilaa gogashii ay u gudubtay malaynayso markaasaa la yidhi rasuulka ilaahu iyadoo dembigaagii hore iyo dembigaagii dambeba la dhaafay maxaad isu kallifaysaa maxaad u ooyi markaasuu unsilat fii hadihi layla aayaatun weylun liman qara'ahaa walam yatadabbar caawa waxaa laigu soo dejiyey aayaad yacnii ruuxii akhriya ee aan ku tadabburin halaag u sugnaaday marka qur wuxuu saamayn ruuxa uu ku yeeshaa hadba inta qalbigiisa uu qoyan yahay iyo iimaanka uu leeyahay buu qur-aanku uu ku yeeshay soomaaliduna dadka waaba ka qalbi adagtaha iyagu waa ka qalbi adagi labaa xajka isku waraystay baa layidhi waxaa layidhi waxay arkeen eeshiyaankiioo ilmaynaya waa dad qalbi jilicsan dadkii kale waa wada ooyaya ware annagu maxaan la ooyi weynay bay idhaah bal kuwani waa ooyayaan inagu maxaan la ooyi weyn halku odhan lahaa qalbigeenna waxaynaga sii yihiin ama taqwadeenna iyo alla kacabsigeenna yar ama iimaankeenna nuqsaani ku jirta wuu yidhi dadkan maxaa ka taqaanaa waa carab iyo eeshiyaan oo dembigay galeen bay ogyihiin dembigay galeen bay ogyihiin bui ummad jafaafa oo adadag oo qallafsan diinta waardiyeennu ka nahay laakiin camalka iyo ku dhaqanka diintu waa inagu yaryahay wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab acla wabillahi towfiiq